alxamdu lilah slى اllah wslm عlى nabiy اllah wعlى alih وsaxbih wala ama bعd qala اmusنifu raximah اllah fasl fi ma yuطlb عlى wجه الاstixbaabi cinda اdukuli calى um اlqura buu leh waxaa la suneeyo qofka inuu la imaado marka uu gelayo maka maka اlmukarama ida araada hadduu doono dukulu makata <clears throat> maka gelideeda hadduu doono iktasala waa qabaysanayaa khaarija makata maka duleedkeeda banaanka maka intuu weli soo gelin bu horta soo qabaysan isagoo qabaystay oo isnadiifiyey ayuu soo gelayaa biniyati dukhuuli makata maka gelideeduuna niyoonaya u ku qabaysanayaa qabayskaasi marka uu la imaanayo waa inuu niyadaas la imaado inuu maka gelayo wa an yadkhulahaa binnahaari inuu maalinimo galo ayaa sunno ah intaa min iqraya yadkhulahaa binnahaar isku mid wey markaas wa an yadkhula min baabi almucallaa albaabkaa la yihahdo baab almucallaa oo dhinaca xabaalaha mucallaxiga albaabkaasuu ka soo gelaya min haniyati kadaa kadaa buurta la yiraahdo karinteeda tan iyadu waa labada buurood meesha ay ka iska qabtaan baa la yihahdaa min baab mucala buu ka imaan xagga mucala mucaladuna waa qabaar xabaalaha reer maka hadda ay isku xabaalaan ee ummuna khadiija binti khuwaylid radi allahu canha ay ku xabaalan tahay mandiqada hadda ay dhahaan jumayza ku taala dhinacaasuu ka imaanayaa min thaniyati kada laba buurood bay ahaayeen midna kada bifatxi ilkaaf midna kuda ayaa la yihahdaa kuda iyo kada waa ku dhihi jiray thakiltu thakiltu bunayati lam tarowha tuhiru naqca min kanafey kadaain xasaan binu thaabit radia allahu canhu marka nabigaa wuxuu yihi markuu galayay maka meeshii xasaan aan ka gallo kada marka kaduu kasoo geli jiray markuu baxayana kuda ayuu ka bixi jiray rasuulka aleyh isalaatu wasalaam thaniyat lculya iyo thaniyat suflan waa la dhahaa maashiyan isagoo lugeynaya oo xaafiyan kaba la-aana kaba xataa iska siibaayo in lam yakaf hadduuna ka baqaynin ayuu kabaha siibi najaasata najaaso inuu ku istaago hadduuna ka baqaynin marka ixtiraamka mawqica iyo makaanka asaga daahirka ah in kabaha laiska siibo haddii dee warkaa wasaq iyo nijaas iyo dhagax iyo wax kumudi iyo aad ka baqayso waad xiranaysaa walaa yu-dii axadan qofna ma dhibaayo bizaxmatin ciriirii dadka kudhibay umahayir oo dadkaas meesha iskugu imaada inuu ciriiriyo xoog u isticmaala ma banaana walyamdi ha socdo naxwa masjid alxaraam xaggaa iyo masjid alxaraam iyuu soconayaa uu geli rabaa fa idaa waqaca basaruhu aragiisa markuu dhaco cala lbeyti beytki kacbadii markuu indhaha ku dhufto kacbada beytka loo jeedaaye masjid masjidulxaraamna waa ku wareegsan yahay saasuu kacbada u wareegsan yahay markuu kacbadii arko rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadayaa xiinaydin xiina ra-a markuu arkaayo wa huwa asagoo yaraahu kacbada arkuu gacmaha kor utaagi min khaariji lmasjid masaajidka banaankiisu kasoo arkaya min mawdici meel buu markaasi joogaa yuqaalu lahu la yihahda ra-su radam magacyahan ad wax hadda oo calaamo oo jirta ma aha eh, markaa hore safa banaankai u baxsanaan jirtay masjidkana gaar buu ahaan jiray hadda safa iyo marwa iyo weliba ka kor xaafado dhan xaafadahaasoo idil baa masaajidkii soo noqday wixi o dhan waa laisku cagta mariyey tawsacadii baa gashay marka markuu khaarij masjid ka arko min mawdici yuqaal lahu rasu radam la yihahdo halkaa markuu mara gacmaa koru taagaya fa hunaaka meeshaasu yaqifu istaagi oo yarfacu yaday gacmihiisa koru taagi oo yaquulu uu leeyahay allahuma zid hada lbeyta ilaahu beytkan kacbada u ziyaadi tashriifan sharfid wa takriiman karaameyn iyo wa tacdiiman weyneyn iyo wamuhaabatan tawqiir iyo weyneyn iyo ijlaalan iyo tacdiiman waa isku wada macno tacdiiman iyo mahaabatan haybe iyo ilaahay ow u ziyaadi wazid iyo in la weyneeyo la tacdiimiyo dadka ay tacdiimiyaan ilah ziyaadi wazid ilah ziyaadi man sharafa qofka sharfayna beytka oo wacadamahu weyneeyey miman dadna kamida xajahu soo xajiyey oo beytkan usoo xajiyey aw ictamara usoo cumraystay ilah waxaad u ziyaadisaa tashriifan sharfid iyo wa takriiman karaameyn iyo wa tacdiiman weyneyn iyo wa biran samafal iyo wanaag ilah u ziyaadi qofka sharfeeyana ilah ziyaadi asagana ilah sharaftiisa iyo karaamadiisa badi qofka sharfana ilahu sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo weyneyntiisa iyo birigiisaas badi ducadaas ku duceynaya allahuma anta asalaamu buu leh ilahu adigaa salaama waa magac ilahay magaciisa kamida salaam la dhahaa sifadaas nabadgelyadana waa xumbaarsan yahay wa minka xaggaadu assalaamu nabadgelyada nabadgelyada xaggaadu ka ahaaday xaggaadu nabadda ka ahaatay nabadgelyada fa xayinaa allowna noolee rabbana ya rabbana bisalaama nabadgelyo nagu noolee xayinaa bisalaam a wa yadcu waa ducaysanayaa bima axaba min addiin wax allaalo wuxuu rabo oo ama diina wadunya ama addunya ayuu ku duceysanaya duca mulaqa markaas wa u daran iyo ducadiisa iyo aakhriya addun bu kaduceysan ma la wadaa uma yadkulu wuu gelaya masjida masjid xaraam buu geli min baabi bani shayba marka hore kada iyo xagga buurtu kasoo dhacay wadadeeda kadib masjidkii markuu gelaya albaabka bani shayba la yihahdo ayuu ka gelaya banu shaybana waa nimankii kacbada iyo furaheeda hayay ee banu cabdidaar baa dhihi jiray marka nimankaasaa qowskaa weliba banu shayba ah cuhmaan bin abi dalxata ninka saxaabigaa ah waa kii nabiga alayh salaam xilligu maka furtay furaha isagaa la hayay inti laga qaaday bu yihah loo celiyo min baabi bani shay buu kasoo gelay albaabkoodii qabla an yashtagila intuunan mashquulin bixaqi raxlin rarka awrtii uu watay iyo gaarigii alaabta usaareed iyo rarkaa dejintiisa intuunan ku mashquulin bixaqi raxlin alaabada dejinteeda iyo rarkii guriga gaariga usaaraa iyo waxaa intuuna dejinin ayuu toos horta albaabka uga soo gelaya alaabtii iyo mxuu ahaa wixii o dhan banaankaas kaga soo kici waa isbabedelayaan wa kiraayin wa an yashtaqila bikiraa'i manzilin guri la kiraystay iyo intaan laisku mashquulinin ayuu soo geli oo baabu bani shayba kasoo geli wagayri dalika iyo waxa waxaan ahayn oo umuuro kalaa intuuna ku mashquulin kow masjidku ka bilaabi bal yaqifu waa istaagayaa bacdu rufaqati jamaacadiisa socday rafuqadaha ee rafiqaha wala socda qaarkood cinda almataaci alaabtii ag istaagayaan wa bacdu markoodna yaati lmasjida masaajidkii buu tegi kuwii kale hadana imaani binawbati moorkeysigaas ka soconaysaa noobadu waa moorkeysiga iyo in qof qolo walba mar ay imaato waa lagu moorkeysan oo waa lagu xiliyeysan kuwana imaanaya kuwii kala abti si ilaalin kuwii kala marka imaan ka bedeli saas weye binawbati noobadaasa lagu wadaayo moorkeysigaas wayaqsidu lxajara alaswada wuxuu u qastayaa xajaru aswadkii haddaad timaatay masjidkii soo gashay kacbadii baa soo qaabili xajaru aswadkii baa marka taas usoo aadaysaa wayadnuu qofka waa u dhawaanaya minhu xajaru asadkii buu usoo dhawaan bishardi waxaase shardi ah anlaa yu'dii axada qofna inuu dhibaynin meel zaxmo badan oo cariiri badan wey hadda qof yiraahda xajar asad baan gaari inuu ama dhib isaga soo gaari ama uu dad dhibi gaar ahaan xiliyaha mawaasimtae xajka iyo cumrada ramadaanka oo kale iyo inuu dhib soo gaarin maba ku jirta meesha ama waxbuu dhibay ama saa la dhibay ama labadaba laskugu darayba labadaba iskugu darmatay marka laakiin marka xajar asad aad ku madax tiirinaysa inaad gaadho rabto waa inaadan zaxmada dadka aad wax ku yeelaynin oo dhibaato aad u geysanaynin lannahu iidaa lmuslimiin iyo naftaada oo dhibaato u keento wax banaan maaha xajarasad in la taabto ama la dhunkado ama la shumiyo ama wejiga la saarana sunno weeye waajib ma aha manaasigta xajka iyo waajibka kamid maayo arkaanta midnaba marka wayaqsidu lxajarulaswada buu uqastaya wayadnu minhu waa u dhowaanaya bishardi an laa yuudiya axadan qofna inuu dhibaynin baa shardiga bimuzaaxamatin ciriiriga uuna ku dhibaynin fayastaqbilahu xajaruasadkii buu marka qaabili uma yuqabiluhu waa shumin ama waa dhunkanaya bilaa sawtin sawd la-aan isagoo nuqasin dhawaaq ka dhawaajinaynin markuu shuminaayo afka unbuu saari mooyeene sawd ka keeni maayo shumniga ama dhukashadaasi ma dhawaajinayo wayasjudu calayhi wejiguuna saari baa la wadaa oo ku sujuudaya wejigu saari wayukariru taqbiila dhunkashada waa ku celcelin wasujuuda wejisaarka caleyhi xajarka la dul saaro halaa saddex jeer saddex jeer buu ku celcelinaya wa min hunaa meeshaas dawaafka markaad bilaabayso intaada weli bilaabinba meesha ayada aheed xajaru asadka dhunkatay wejiga saartay halkaasu yaqdacu talbiyata talbiyada kugaya yaqdacu talbiyatu talbiyada ay kugaysa ama yaqdacu huwa kugoyn atalbiya labeygsigii labeyk allahuma labeyk miiqaadka u kasoo bilaabay halkaasu ku istaagaya hadday cumro tahay hadday xaj tahayna waa kaan soo maray intaa uu dawaafa ayuu joojinaya kadibna waa socon ilaa jamrat lcaqaba uu ka tuurta maalinta tobnaad intaasi socon wa min hunaa yaqdacu wuxuu goynaya qofkii atalbiyata labeygsigi buu goynaya walaa yulabii man labeegsanaya fii dawaafin dawaaf gudihi walaa fii sacyin sacyiga bayna safa walmarwa la ordayo intaas midna dawaaf lala imaan maayo labeegsiga adkaar kale iyo duco kale iyo maaratay qur-aan akhris iyo waxyaalo kalea lala imaan amaa talbiyada waa la joojinaya xataa yafruqa ilaa uu ka bogo minhumaa ilaa uu ka bogo dawaafkii iyo sacyigii ilaa uu ka dhameeyo labeykadii waa joojin hadduu markaas uu qof qaarina yahay oo xaja cumro isku daray ama maarata ifraad uu yahay kabacdi markuu dawaafka iyo sacyiga bogo talbiyadu way soconaysaa hadduu yahay qof mutamatic ah oo cumro ku tamatucayna dawaafka u horreysa ku istaagiba uma kadib marka uu dawaafka bilaabayo waa kii wejiga kacbada soo saaray xajaruasadkii saddex jeerna maaratay dhunkaday dawaafku marka bilaabi intuu marka dawaafka bilaabin buu isdiyaarinaya culey uma yadabicu waa jeena qaarsanaya idibaac waxaa weeye waa saa kuu sheegi doone in marada hoos laga mariya kalkisha weeye fayajcalu wuxuu yeelayaa dabacaas iyo jintu soo muujinaya ayaa lagu magacdaray daray fayajcalu wuxuu yeelayaa wasatadi ridaayihi gu-iisa bartankiisii taxta caatiqihi garabkiisa hoostiisa alayman garabka midigtaa ayuu hoosta ka marin maradii intuu go- iyo saga kala barka ku hagaajiyo yaa marada yad go- huwan yahay kala barkiisa yuu kilkisha hoosteesa usoo marinaya faraqeedii iyo marka hore farqaysa saar labada wuxuu iskugu geenaya dhanka bidix iskugu geenaya wasada ridaa'ihi buu marinaya yani wasada ridaai gu-iisa dhexdiisa bartankiisa taxta caatiqihi buu marinaya luquntiisa alaymar ee midigta ah luqunta midigta ah naam ayuu hooska marinaya manaa waa loo wadaa kilkisha hoosteedu marinaya wayadraxu wuxuu tuurayaa darafeyhi gool labadiisa faraq calaa caatiqihi laysar yani luquntiisa dhanka bidixda ah ayuu iskugu geenaya darafka hore isaaraa iyo midka kale uu kor saaray halkana waa iska waa ufahtee ma marinaya ya ma la fahmi sidan baabadhihi sidan baabadhihi waka halkaa kusoo hagaajin gadisha tana marka iskugu geenaysa ildibac marka waka jintaba banaan ayaa weliba saad sii dhaysaa xoogo soo ertaagaysaa agow yaa soo taagi jimaturad ba la dhahaa markii nabiga alayh salaam iyo saxaabadiisa ay soo galeen cumrat lqadaa kufaaru qoraysh ay dheheen aan daawanay kaalaya ayaa jibriil u sheegay nabiga alayh salam waxyooday in cadowgaada aadan maaragtay dulli iyo daciifnimo iyo waxuna kaa harkin ood u jimatuurato kadibna suna bay noqotay oo min sunan alxaji walcumra dawaafka kamid a ah oo qofka la imaanayo ayib uma yadabicu waa jibatuuranaya tuuranaya fayajcalu wuxuu yeelaya wasada ridaa'ihi gu-iisa hoosteeda wasad bartankiisu taxta caatiqihi اayman luqunta midigta hoosteeda xagga laga shug marin wayaطraxu labada fiidoodba wuxuu ku tuuri calaa caatiqihi اlaysar luquntiisa bidixda ah, xagga garabka bidixda weliba saaraya wayatruku wuxuu ka tegi mankibahu garabkiisa alaymana ee midigta makshuufan xaaliba mid faydan garabka midka midigta ah iyo laajintiisa waa faydan yihiin oo marama saara inay waxaa la rabaa ay muuqdaan uma kadib intaa markuu saa isku diyaariyo yashracu wuxuu guda galayaa fi dawaafi dawaafkii buu guda geli fayaqiifu wuxuu istaagi mustaqbila albeyti isagoo beytka qaabishan kacbada qaabishan beytka kacbada loo jeedaaye wayakunu alxajaru lswadu xajaru aswadkiina wuxuu noqonayaa min jihati yamiinihi albaabka kacbadu saa u qaabili xajaru aswadkan xagga midigtu ka yar qaban rukniga yamaanigana xagga bidixdu ka yar qaban marka waxaa la rabaa albaabkaas oo ku toosan inuu saa u dhaqaaqo xagga xajaru aswadka u dhaqaaqo wayakunu alxajaru aswadu wuxuu noqonayaa min jihati yamiini dhanka midig buu ka qaban waruknu tiirka alyamaniyu ee yamaaniga la yirahdana min jihati yasaari bidixda buu ka qaban markaasuu wayataakharu xoogow dib uyo dhacaya can ilxajari xajarsadkiis buu dib oga yar qaliilan in yar buu dib oga degi xagee ilaa jihati rukni lyamaani dhanka bidixda ee rukni yamaaniga u jiro ayuu saa u yar baxayaa marka waxaa la rabaa inuu xajaruaswadka jirkiisa oo dhan wada mariyo oo isagoo qaabishan xabadkiisa o dhan saa u qaabilaa la rabaa oo wax yarna uunan gadaal ka marin marka wayataakharu wuxuu dib usoo dhacaya can ilxajari xajaruasadka xaggiisa qaliilan in yar ilaa jihati rukni lyamani rukniga yamaaniga xaggiisa usoo yar dhaqaaqi oo bidix ka xiga xagga midigtana waxaa ka xiga xajaruaswad albaabkiina waa ku toosan yahay fa yanwi wuxuu niyoonaya adawaafa dawaaf buu niyoon markuu halkaa ku toosan yahay lilahi tacaala alla dartii uu dawaafayo markuu sidaas ku habeeyo oo xajaruasadka midig ka jiro oo kii yamaanigana bidix ka jiro albaabkiina ku toosan yahay halkaasu marka wuxuu niyoonaya dawaafkii wayastarimu lxajara ystrim umana waa jirta nusa qaar uma ystarim wuxuu salaamaya alxajara biyadii gacantu saari uma yuqabilu waa dhunkanaya intuu gacanta saaro ayuu haddana dhunkan hadduu gaari karo afku saari wejigana waa saaraya wayasjudu waa ku sujuuda wejiguu saari caleyhi korkiisa halaatan saddex jeer basaa ku wadi kamaa taqadama marna waa kala soo maray sidii oo kale ayuu ku celinaya markuu dawaafka bilaabayo wayukabiru halaathan saddex jeer buu kibaarano allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu leeyahay isagoo xajaru marka qaabishan wayaqulu wuxuu leeyahay halkaasu dawaafka kabilaaben laga bilaabi meeshaasu ka bilowdaa isagaasuna ku dhamaadaa wayaqulu wuxuu leeyahy allahuma allow iimaanan atuufu waan dawaafayaa iimaanan xaal aan ku rumaysanahay bika adiga wa tasdiiqan xaal aan rumaysanahay bikitaabiga kitaabkaa soo dejistay wa wafaan xaalan oofinayo bicahdika cahdigaadii iyo yaboohaadii iyo ballantii aad maaratay naga qabatay inaan imaano beytkaadii waitibaacan raacitaanan lisunati nabiyika nabigaada sunadiisa raacayno muxamedin ahaa sala allahu alayh waaalih wasalam saasuu leeyahy uma yamshi markaasuu socon xaggee calaa jihati yamiini dhanka midigta u dhaqaaqi maaran isagoo marinaya calaa jamiici lxajari lswadi xajar aswadka dhammaantiis bijamiici badanihi badankiisa dhammaantii buu marinayaa wahuwa huwa isagoo mustaqbiluhu qaabishan yani xajar aswadka markuu saa kuu qaabishan yahay waxaa la rabaa inaan jidhkaada oo dhan oo saa u wada maraa la rabaa intaadan dhinac u duwin ile bidix baad u socon doontaaye beydka bidix buu kaa qaban doonaa saasaad usoconaa midig baad soconaysaa intayn taa bilaabanin xajarulaswadka uu dhawaafka ka bilaabanayo waa inaad jirkaada o dhan wada marisu ka wada yan wuxuu leeyahay saa uqaabil garabka midigta ilaa sadriga xabadka ilaa bidixda yaad saas aad u soconaysaa saa markaa usocota kadib oo daafto ayaad bidix marka ka socon bidix ka socon kacbada bidix bay kaa mari adna midig baad ka socon ayib uma yamshi waa soconayaa calaa jihati yamiini dhanka midigtuu dhaqaaqi maaran calaa jamiici alxajari aswadi xajar aswadka dhammaantii isagoo maraya bijamiici badani marinaya badani ma manheed inaad isku masaxayso wejigaa la saaray waana la dhunkaday waxaa la rabaa in badankaada uu saa wada qaabilaa la rabaa kadib deena aad socoto markaad dhaafto wa mustaqbiluhu isagoo xajar aswadka qaabishan fa jaawazahu markuu gudbo xajar aswad uu dhaafo infatala waa gadoomaya waa soconaya wey infatala waa islaabaya marka oo wuxuu istiqbaalkii uu qaabishana xajar asadka uu saa uqaabishana ayuu iska laalbi oo iska dadbi hadda waa la soconoo kacbadoo dhan ba bidix kaa maraysa wa jacala beyta waa kane kacbadii wuxuu yeelay can yasaarihi dhanka bidixda iyuu yeelayaa wayatuufu markaasuu dawaafi oo dawaafkuu saa ku socon wayaquulu wuxuu leeya asagoo wareegaya cinda albaabi albaabka agtiisa markuu marayo allaahuma ina albeyta beytuka buu ilaahu beytkan waa beytkaadi walxarama xaramkuna xaramuka xaramkaadi weeyaan beytka iyo xaramka xaramkaa ka weyn beytka waa kacbada xaramkuna waa intii xuduudaheed oo dhan wاlamnu amniga iyo nabadgelyadana siisan amnuka xaggaadu ka ahaaday waa nabadgelyadaadi wahaadaa meeshana maqaamu lcaa'idi kii magan booskiisii booskiisi bika adiga allah kaa magan min anaari naar ah, waxaa soo arorta wayushiiru ilaa maqaami ibrahim maqam ibrahim bu markaa ishaaraya nabiyullahi ibrahim marka yuu ishaaraya alayh salaam oo yihi walaa tuksina yawma yubcathuun maqaamkii uu ku istaagaya maqam ibrahim maa ku yaala marka ilaahayow maalinta dadka lasoo saaraya ha ihoojinin meeshii uu kaaga magangalay galay nabiyullahi ibrahim cadaab iyo naar meeshi baa anagana taagana ama isagaa isku wado wahada meeshan maqaamu caaidi anigan ku magan gelayo maqaamkiisi bika adi kaa magan gelay mina naartiis kaa magan meeshiisi wey meeshii dembiga lagu dhaafay ee naar lagaaga badbaad lagaaga magan ee loo soo cararay wey faidaa wasala marka uu soo gaadho arukna ila rukna aladi ruknigii cinda fatxati اlxijri xijriga iyo qowladda fatxadeeda u horeysa laba fatxay leedahay xijradu xijri ismaaciila waa la dhahaaye xijriga asaga ah inta yare saa u qalloocsan weeyaane eh, de waa la arkay tasawiradii baa batay waaba la arkay intaa qalloocsan ayaa waxay leedahay laba fatxo meel laga galo iyo meel laga baxay leedahay waa yar guriga saa u yar qalloocsan weeye oo kacbada weyn ee aragteen iyo saa ugu soo qalloocsan tahay marka meel saa u qalloocsan halkan waa laga soo geli halkaana waa laga baxaya meesha u horreysa laga soo galaya albaab eh, waxaa ku yaala tiir sha la yihahda shami tiirka kale ee shaamiga kale xaggaasu ku yaala laba tiir wey yamaaniyeen iyo shaamiyeen afartaa tiir bay kacbadu banaankeeda ka kooban tahay gudaheedana lix tiir bay ahayd waqtiga nabiga sal ly slam marka xijriga ismaaciil meesha laga galaya fatxigaa tiir baa ku yaala marka fatxada kale iyo meesha kale tagaya tiir kale ku yaala labadii shaamiyeenkaa wey labada midna in la taabta lama ogolo in la galo xijrigaaso albaabka laga galana ayadana lama ogolo waa inaad kor xijriga ka marto iyo meesha ayada qoolada ehe saa u qoolaafsan ee markay quraysh ay kacbada dhisaayeen asaaskii nabi ibraahim ay kasoo gaabiyeen adig kor baad ka maraysaa qofkii gala waa qof marka kacbada gudaheeda galay dawaafkina waxaa shardi ah inaad noqoto khaarij albeyt kacbada inaad ka baxsanaataa la rabaa qeyb marka kamida qofki dawaafkiisi hadduu kacbada galo dawaafki baa ka buraaya marka wuxuu leeyahay wayaduufu waa dawaafaya wayaqulu cinda marka hada maqaam cayd bigminana ida wasala markuu gaaro ila rukni aladi cinda fatxati lxajari xijri xijriga iyo qawlada fatxadeeda iyo meesha laga galo halkaa asaga ah rukniga iyo tiirka ku yaala markuu marayo qaala wuxuu leeyahy kor buu marka ka maraya ma gelaye allahuma ini acuudu bika min ashaki ilaah waxaan kaa magan shaki aan diinta shakiyo oo allah aan shakiyo oo nabiga shakiyo oo aakhira aan shakiyo oo iimaaniyaadki aan shakiyo yaa ilah kaa magangelayaa washirki baan kaa magangelayaa shirki inaan kula wadaajiyo adiga wax kale oo makhluuqaada kamid a ah keyrkaa washiqaaqi baan ilah kaa magangelayaa khilaaf aan shareecada khilaafo iyo diinta wanifaaqi baan kaa magangelayaa munaafiqnimo daahirkii baatinku u iskhilaafo diinta maaragtay aan banaanka muujisano gudahana xumaan oo dhan inaga buuxdo wasuu akhlaaqi akhlaaq xun baa ilah kaa magangelaya wasuu munqalabi gadown xun baan kaa magangeli aan gadoomo reerkii markaan ku noqonayno filmaali xoolihii iyo walahli ehelkii iyo walwaladi caruurtii annagoo si xun ahoo soo hongownay oo dhibaataysan aan noqono ama ayagii oo waxyaala dhibaataa nooga dambeeyey aan ku laabano suu munqalab filmaali maalka aniga aan ugu laabano noqosho xun iyo ehelka aniga noqosho xun walwaladi caruurta anadi si xun aan ugula kulano ama annagaba aan si xun lasoo kulanno intaba waan kaa magangelina wa wuxuu leeyahay qubalat almiisaabi majaroorka qaabilkiisa kacbada waxay leedahay majaroor majaroor waad garanaysaan meesha kore ee kacbada waa in yar mustadiir wey kacbada wax yaroo halkao koos ah yasaa loo yar dhisay gudaha marka waa saldho biyaha markuu roobka ku fadhiisanayo meesha waxaa loo sameeyey majaroor yaa loo sameeyey biyihii sii daaya halkaa markaad ku toosoon tahay hal meel baysaa ugu foorartahay ayadana waata wixii la akrin lahaa wa yaqulu wuxuu leeyahy qubaalat almisaabi majaroorka qaabilkiisa markuu marayo allaahuma allow adilani ihari oo hoos isii fii dilika harkaada iyo hooskaada yowma maalin ilaa u harsii laa dila hoos uuna jirin ilaa diluka diligaada hooskaada mooyeene saas ku ducaysan wasqinii ilaah uu waraabi bika'si muxamedin sala allahu aleyh wasalam sayidkaa nabi maxamed ahaa ka'sigiisii iyo koobabkiisi xawdkiisa dadka uu kaga waraabinayay shurbatan man sharib min shurbatin ama mashrabatan ayib sharbatan baa qoran mashrabatan baa kale abi mashraba kayf mashraban oo alif ugu taageri qoran oka ayib sharbatan taydaan iskaga soconi sharbatan cabitaan ama mashraban cabid waa isku mid haddii isku mid un weeyaan hanii'atan bogaagsi iyo raaxo leh oo lagu maarata oonbaxo laa admaw aanan oomeynin bacdahaa cabidaas gadaasheeda abadan weligay aanaan oomeynin man shariba laa yadma abadan bu ka wada qofkii cabaa xoodka nabiga sala allahu aleyh wasalam allahna siiye weligii oo dambe ma ma oomay oon isagoo isdaagan haraadka adduunka meeshaasa lagu reebaya wa yaquulu wuxuu leeyahay bayna arukni athaalithi ruknigii saddexaad rukni yamaani la yihahda waa jiray mid kale oo xajar asad ku jirana waa jiraa laba rugni oo shaamiyana jira afar rukni oo marka marka wayaqulu wuxuu leeyahy bayna arukni athaalithi rugnigii saddexaad ee shaamiga ahaa ee xaggaa iyo yamaaniga xigay iyo walyamaaniyi iyo rugniga yamaaniga ee xajaru asadka isagana ku xiga labadaa dhexdooda markuu marayo wuxuu leeyahay allahuma ajcalu ilaah waxaad ka dhigtaa xajkan xajan xaj ka dhig mabruuran loo baarifalay ama la ilaaliyo biri iyo samafal iyo wanaag lagu sameeyey eh, eh, alxaj mabruurti wey laysa lahu jaza xajan ilah ka dhig mabruuran yani la ilaaliyo birigiisa iyo samafalkiisa wanaagiisa la dhowray oo eh, mabruur ah wasacyan ilah ka dhig socdiga aniganaas camal mashkuuran la aqbalay ilah ka dhig mid lagu shugriyo la aqbalay ilah ka dhig wa camalan ilah camalka anigan camal ka dhig camalkaasoo maqbuulan la aqbalay wa tijaaratan ilaahu socodka anaga iyo shaqadan aan ku jirnay xajka waxaad noo dhigtaa tijaaro lan tabuura aan khasaarin ilahu noo dhig yani tabuur baarad waa khasaar khasaarada wey naam tijaaratan lan tabuur yaa caziizu allah caziizahow yaa kafuur allah kafuurahow ducadaas ku ducaysanaya waidaa balaqa arukna markuu gaaro rukniga alyamaaniya ee yamaaniga ah laba rugni oo shaamiyana soo martay markaad xajaru aswadka aad taabanaysay rugni yamaani ah yaad taabanaysay oo xajaru aswadada ku jiraa saa markaad udhaqaaqdana xijrigii iyo qowladii aan sheegaynay baad yaad ku aadi xijrigaasi laba rugni baa ku jira oo shaamiyeyn la yidhaahdo midna shaami baa midna ciraaqi laakiin min baabi taqliib shaamiyeyn baa laiska yidhi labadaa shaamiyeenka kor baad ka mari midkaas markaa hore ee xajul asadka soo xiga wey midka kale iyo yamaanigiiba xagga kala ku yaala labadaa dhexdooda ducadoodiiba hadda soo maray yaa casiizu yaa kafuur lagu khatimay saas waad socotay oo shaamiyeenkii kii u dambeeyay saddexaad baa ka tagtay rugnigii kale ee yamaanigaha intaad xajurasadki haddi aad ka bilowda ala soo gaarin midka ku yaala wey xajurasadki intaadan imaanin yaad rugni yamani imaan labada rugni yamaniga mid wuxuu ku yaalaa xajurasadka midna intaan weli soo gaarin oo xagga kale ah oo albaabka dhinaca kasii ah oo labada rugni shaamiyeenka midka saddexaad buu ku xigaa gees buu kaga xigaa saas weeyaan wa idaa balaqa rugna alyamaniya rugniga yamanigaha markuu soo gaaro lam yuqabilhu ma dhunkanayo bal yastalimahu waa un salaami wayuqabilu wuxuu dhunkan yado gacantiisa bacda dalika markuu gacantas ku salaama kadib gacantu dhunkanaya saasuu leyahy musanifku raximah llah yani e, ruknigan xajarulasad ku jira asaga wuxuu leeyahay inaad wejiga dhulka saarto wejiga aad saarto dhunkato haddii kale gacanta aad saarto gacantaada shumiso haddii kale ul aad saabsiiso usha aad sumiso intaba hadii kuusoo uroogoodaan gacantaad utaagaysaa gacanta ayaad utaagi amaa rukniga kale ee yamaaniga laba rukni bay ahaayeen midka xajaruasadka intaasoo miisa buu leeyahy kaa kale asaga waxaa weye haddaad gaari karto waa salaami daad gaari karto waa salaamaysaa wuxuu ku daray musanifka raximahullah ma shuminaysa ma dhunkanaysa afka ma saaraysid lakin wuxuu leeya yastalimu waa salaami wa yuqabilu yadow gacantiisuuna dhunkanaya bacda dalik lakin waxay u badan tahay culamada ay u badan yihiin salaamidda waxaan ahayn inaan lahayn isagaan la dhunkanaynin walaa yuqabilu shay-an shay ma dhunkanaya min albeyti kacbada kamida ila alxajar alaswada xajarka xajarulaswadka ah ee rukniga yamaaniga hadda ku dhex jira ka labaad mooyeene meel kale oo afka dhulka afka la saari oo la dhunkan oo laisku dhajini ma laha yan walaa yastari uma salaamaya shayan shay oo min albeyti beytka kamida ila alyamaaniya yamaaniga mooyeene hadday salaamid noqotona rukniga yamaaniga wahuwa aladi waa midka qabla xajarulaswad xajarulaswad intaad weli soo gaarin rukniga ku jira midka ka horeeya waxaa la dhaha rukn lyamaani ka asagu salaam unbuu leeyahay xajarulaswadka dhunkashuu leeyahay wey uma kadib idaa wasala alxajar alswada rugnigii yamaaniga soo dhaaftay xajar aswad hadda kusoo socotaa meeshaas ka bilowday halkaa markuu soo gaaro faqad kamulad lahu waxaa u dhammaystirantay dawfatun dawaafa u kaamil noqday hal dawaafaa loo xisaabi marka hore uu bilaabay xajar aswad ka bilaabay xajar xajaradka waa kii waxaa lagu sameeye o dhunkaday adaad gaari karto xijrigii baa sii martay labadii rugniya shamaaniyeynka shaamiyeenkaha baad kor ka martay yamaanigii baa soo martay kale waa salaamtay dii kuu suuroobayso kadib de xajaradidkaad ka bilowda soo gaadhay halkaa markaad soo gaadha kow bay ku tahay kow bay ku tahay faqad kamurad lahu dawfa hal dawaafa u kaamil noqotay yafcalu waa yeelaya dalika sidaas waa sidaas sidaas ka bilow xajarasad soo dawaaf soo wareeg labadaas rugni midna waa dhunkan midna waa salaami sabcan toddoba jeer buu saa ku wadaya wa waxaa la sunneeyaa fi thalaathati luwali saddexda dawaaf ila waa toddoba dawaafe saddexda hore ee minhaa sabcada kamida alisraacu baa la sunneeyaa xoogow yar deg deg ah oo yusama waxaa lagu magacaaba aramla yusama waaa lagu magacaaba aramlu baa lagu magacaabay ruclayn wax yar oo kadlayn oo labada lugood intaa isku yar dhaweysa talaabada isku dhaweyso ayaad yar ruclinaysaa haddii aad socon weydana qaarka hore ad ka yar hanhanqanaysaa zaxmada darteed marka waxaa la dhaha ramli baa la yirahda nabiga alay salaam baa amray amrat lqada ayagana gaaladii waa kaa soo sheegnay marka idibaaca waxaa wada socday ramligaa wada socday inay ay jintaran baneeyaan xoogowna saddexda hore ay yar rucleeyaan ayuu nabiga amray alayhi salaatu wasalaam marka hore hal dhinac un baa laga hordi jiray lakin xajatulwadac markii la gaaray xadiidu jaabir bin cabdillaah wuxuu leeyahay min alxajari ila alxajar xajar asad baad ka bilaabi rucleynta asagaad ku imaanaysaa saddexdaa hore weeye laakiin wayusamaa waxaa lagu magacaabaa ramlu baa lagu magacaabaa rucleyn iyo kadlayn aadna maaho orod badanna siiha wa inamaa yushracu waxaa la sunneeyaa huwa ramliga iyo rucleynta iyo walidibaacu jimatuuridka iyo in jinta la baneeyo waxaa labadaba loo suneeyaa fii dawaafin dawaaf gudihii yacqubuhu uu cirbinayo oo ka dambeeyo sacyun sacyi dawaaf markaad bogto aad sacyi aadi kaasaa idibaacna loo sameyn jinta loo banayn ramlina saddex jeer saddexda hore laga ruclinayaa hadduu dawaafka asaga sacyi ka dambeeyo hadduusan sacyi ka dambeyninse ma laha fa in raama hadduu u qasto oo jeclaado asacya inuu sacyiyo bayna safa walmarwati markuu dawaafo kadib hadduu safa iyo marwo dhexdooda uu rabo inuu sacyiyo caqiba dawaafi lquduumi dawaafka dawaafulquduumka la yihaahdo ee xajkaa saddex dawaaf laho dawaafulquduum iyo ifaado iyo wadaac saddexaasaa la dhahaa dawaafka quduumkaana waxaa iska leh hadduu yahay xajku qiraan ama u yahay ifraad dawaafulquduum wax la yihahdo lagu salaamayo taxiyatulmasjid oo kalea ayuu leeyahay haddaad marka dawaafulquduumka u horeysa markaad dawaaftaba aad rabto sacyigan inaad raaciso facalahumaa waa samaynayaa labadii waa labada labadaas alidibaacu waramlu alidibaacu waramlu wey nacam fain raama hadduu uqastaayo ama u rabo asacya inuu sacyiyo caqiba dawaafi lquduumi dawaafka dawaafulquduumka ee u horeeya gadaashiisaba inuu sacyiga iska soo hormarsado hadduu rabo facalahumaa idibaaciyo ramligiibuu samayn rucleyntiina wuu samayn jintiina waa banaynaya jintina waa banayn hadduu laakiin inuu dibdhiga rabo oo sacyiga wuu dibdhigii rabo dawaafka wuu la imaanaya dawaafulquduumka waajib laakiin sacyiga kuma khasbana inuu dawaafulquduumka u horeeya uu raaciyo waxaa u banaan inuu iska dibdhigo oo hadhow markuu dawaaflifaadaha sameynayo markii yowmunaxriga kadib uu imaadayo maalinta yowmunaxriga wix ka dambeeya dawaaflifaadahaas inuu sacyiga u raaciyana waa u banaan tahay oo dib iskaga dhigo laakin wuxuu kuleeyahay fain raama sacya caqiba awaafi lquduum he facalahuma labadaasuu samaynaya labada waad soo ogaatay waa in jinta la baneeyo iyo in xogoo laya rucleeyo wain raamahu hadduu uqastase caqiba awaafi lifaada ah, raamahu sacyigii baa loo jeeda lamiirka in raamahu in raama sacya hadduu sacyiga uqasto oo uu rabo inuu sameeyo caqiba awaafi lifaada dawaafi lifaadaha gadaashiisa inuu sameeyo haduu rabo sacyi akharahumaa labadii waa dib dhigaya labadana waa waa ruclaynti iyo jinta banaanteedii aramlu walidibaacdi weeyaane leanna waa u banaan tahay inuu sacyiga dib iskaga dhigto oo dawaaifaadaha markuu la imaanayo uu la imaado wa an yaquula inuu yidhaahdo ayaa wanaagsanoo sunnaa an yaquula inuu yihahdo fii ramlihi yusanu an yaquula fii ramlihi ruclaynta uu ruclaynaya saddexda hore inuu yidhaahdo xajan allahuma inaa nasaluka xajan baan ku weydiisanayna xaj mabruuran loo baarifala o la ilaali wa baan ka dalbaynaa sacyi ama sacyigaa been safa uu noqon karaa camalkao dhanna sacyi baa la yihahdaa mashkuuran la aqbalay oo maaratay ilahay lagu shukriyey o mase denban buu leeyahay wadanban dembi dembigaasoo makfuuran la dhaafay wayamshiya wa an yamshiya baa sunna ah inuu socdo calaa mahlihi tartiib buu iska soconayaa fi larbacati alakhiira afarta dawaafee dambena caadi buu iskaga socon saddexda hore ilan toddoba dawaaf baa dawaaf sidiisaba sabca weeyaan lagama yareen kara lagamana badin karo haddaad rabto inaad ka badiso toddoba markaad bogto toddoba kale waad bilaabi kartaa laakiin toddobadaasay ku dhamaani kuwa hore marka afar saddexda hore waa ramli iyo idibaac bay leeyihiin afarta dambese tartiib baa laska soconaya ah, idibaac lakin weligu waa socon isagu wa yamshiya inuu socdaa suna calaa mahlihi tartiibtiisa fi arbacati alakhir afarta dambe oo ramligii iyo rucleyntiibu iska dhaafi wayaqulu wuxuuna leeyahay fiihaa saddexdaa dambe wuxuu ku duceysan rabbi ikfir warxam rabbi ow dhaaf ikfir dhaaf oo warxam naxariiso wacfu can iska caafiyo iska kaana cafi camaa taclam wixii aad og tahay inaka adig oo xumaan oon samaynay inaka adigu anta adigu allaa cazu baa tahay allah ciziga iyo sharafta badan alla akrama karaabada badan ee tafadulka iyo cadaha iyo wanaagga badan rabbanaa aatinaa fi dunya ducadan qiimaha badan ba ku ducaysan waxaa hadda la akrinayo dham inta badan wax nusuus nusuusoo saxiixaho kusoo aroortay waa lasku haya lakin axaadiista inta badan waxay kusoo arooreen markaad dawaafayso bayna arukni alyamani walxajar alaswad labada rukni dhexdooda markaad maraysa inaad ku duceysato rabbana aatina fi dunya xasanatan wey rabbana aatina ilahuna si fi dunya adyuna xasanatan nasi wa fi laakhirati akhirana xasanatan waqinaa naga badbaada cadaab annaar ducada ugu qiimo badan waa wax lagu duceysto ducadan ayada wax laga tegaynin ma balhaba adduun aakhiro labadaas daar baa jirta adduun daarta adduun daarta aakhiro labadaba haddii xasano lagu siiyo maxaa kuu haray naarta lagaa badbaadiyo wax kuu laaban ma laha saa wey waa ducada ugu qiim badan uu inta badan daa'imi jiray wey wa hiya wa huwa fi lawtaari aakad ducada ayadaa inuu ku duceysto markuu dawaafayo weliba tirada isdheera witirka uu marayo kowda iyo saddexda iyo shanta iyo toddobada iyo kuwaas ku duceysanaya alawtaaru aakad iyo aad muakad tahay oo adag tahay sunna muakad ay tahay wa alxajara alswada xajaru aswadkii buu haddana dhunkan fii kuli duufatin aw dawfatin dawaaf kasta markuu soo wareego uu kakala ka bilaabayaba xajaru aswadkii isu sideynaya markaasuu deenaa wejiga saari oo dhunkani waa haddii u wey haddii suuragal tahay hadda wax weyn oo dhibaata dhibaato weyn baa ka jirta hadda xajaru aswadkii iyo sheekadiisa waxay isku bedelaysaa hadda inuu dhibaato iyo munkar uu ka imaado dhibaata ka dhacda dadka nooc oo dagaala ah. dagaalun baa lagu fasiri kara wax kala lagu fasiri karo meesha ayadaa dadka raba inay xajaru aswadkaas taabtaan ama ay dhunkadaan kuwa raba inay dagaalamaan oy dad wax yeelaan oy caroodaan waxaan ahayn kuma gaari karaan ah, dhibaato badan baa ka socota meeshaas jiqilkaa laisku dhigi oo madaxaa laisku dhufanaya waa lashardini oo low waa laisku dhigi oo waa laisqonfi wax allaala wixii legdin iyo xoog ahaa o dhan baa laisku dayaya marka qofkii dhacana asaga utaalla waa un khatar ba kusugan yahay dhintaab laga yaaba lamaraba marka naftaada inaad dhibaato ugeyso ama aad dadka muslimiinta dhibaato ugeyso labada mid umay noqon waxaa arkayey oo ka mulaaxadeynay oo xujayada qaarkoodna ay mulaaxadeeyeen inayba dhex gashay xoogow corruption ah ama waxa la dhihi jiray maaragtay musuq maasuq inuu xataa galay qaar baa ishaarayay inkasta oo daniga xun iyo malaha xun ayna fiicneen waxaa weye dad niman xoog badan waxaa jira afrikaana oo wadamada qarbi afriqiya inta badan u badan nigeria iska dhahaane qarbi afriqiyadaas oo dhan bayna sheegaan marka dadka ayagaa ah kuwan hindida maaratay oo aada u jecel dadka kalena ka cibaado jecel aad oga cibaado jecel oo dadka khayrka iyo runtii markii daahirka laga hadlayo ayaad arkaysa ayaga oo isku xidhay isku xidhay oo kan asaga qaarkood waxay leeyihiin dad una xaqiiqadan ilahay baa naga og in wax la siiyo oo na mariya la yirahdo meeshan ayada xoog nagu mariya marka dadka intii lakala jeexo oo xoog lagu maro yo haddana xoog lagu soo bixinaya xoog lagu soo bixin ayagoo iswato wax isku shaqaana maaha waa dadka madoow iyo dadka cadcad marka halkaas waxbaa soo galay bay kuwa lahaayeen meelaha ka warhaya allahu aclam xaqiiqat lamri lakin waxaa ka muuqda meeshaa ka muuqata culimadu way ka hadleen wayna fatwoodeen inayna arrintaasi sax ahayn oo wanaagsanayn qof muslim inaad dhibaato ugeysato haba yaraate adiga naftaada inaad dhib isku geysato cibaadadana khushuuc iyo waqaar iyo deganaan ayay u baahan tahay xataa nabiga alayh salam uu dhihi jiray asakiinata asakiina faina albira laysa biidaac saasuu nabiga alah salam dhihi jiray biriga iyo khayrku israac iyo deg deg iyo cajalo iyo xoog maaha saasuu dhihi jiray nabiga alayh salaatu wasalaam ee sakiinada iyo xasilooniya deganaanta ilaaliya saasuu nabiga alayh salaam kulahaa arrimahaas marka waa in aada laiskaga dhowro wey aada laiskaga dhowro wa yuqabilu alaswada fi kuli dawaaf kasta waa hadduu heli karo hadduu heli karo wey laakiin eh, haddii ay dhibaato keenaysa waa inu iska dhaafo wey saxaabada nabiga xataa cabdullahi bin cumar radi allahu canhu aad bu iskugu dhibi jiray oo inuu ilaa u dawaafo afkiisa oo dhiig leh ayuu soo bixi jiray oo meesha lagu hardiyey wakada yastalimu lyamaniya wakada sidaas kale sida uu xajaru aswadka midka ku jira u salaam yastalimu u salaami arukna alyamaniya rukniga yamaaniga ah intaan xajaru aswadka midka ku jira aan la imaanin weeyaane ayuu salaami wa fi lawtaari tirooyinka isdheer ayaa ee witirka ah yaa aakadu ay sii adag tahay sunanimadeeda wey kowda hore marka hore saddexaadka shanaadka toddobaadka kuwaasuu ku leexanaya inuu salaam isku dayi fain cajaza hadduu ka cajizo can taqbiilihi inuu dhunkada hadduu ka cajizo asadkii lizaxmatin ciriiri jira darteed sida haddaba jirta aw khaafa uu ka boqo an yudiya annaasa inuu dadka dhibo istalamahu waa salaamaya biyadii gacanta ku salaamay xajarkii waqabalahaa waana dhunkanaya gacantiisa u dhunkan waa xajru weeyaan fain cajaza hadduu ka cajizo gacantiisa inuu gaarsiiyana istalamahu bicasan buu ku taaban waqabalaha ushaa uu taabsiiyey buu dhunkanaya mashuminaya fain cajaza hadduu cajizo oo ushiina u gaari weydo ashaara ilayhi waa ishaarayaa oo biyadii gacantiisa gacantaasu saa ugu fiiqaya wahunaa meeshan daqiiqa wahunaa mas'alatu daqiiqa masalo daqiiqa jirta oo aad iyo aad maaragtay in loogu fiirsado oo loo laiska ilaaliya u baahan masale daqiiqa ah oo daahir ahayn oo nuuqanin oo dadka intooda badan laga yaaba inay ka qarsoonaato ayaa jirta oo uu nagu baraarujinayo musanifka wa hunaa daqiiqa ay mas'alatun masalada ku jirta daqiiqatan daqiiqa qarsoono aan waadi muwaadixaad ahayn wahiya masalada daqiiqada waxaa weeye anna bijidaari lbeyti ama lijidaari lbeyt labada nusqa way jiraan beytka ama kacbada jidaarkeeda waxaa ku sugan shaadirwana maa ku sugan ah xogow shaadirwanka waxaa weeyaan waa waa gebi weye ama girgir girgir weeyaan guriga arkaysaan ee derbiga ah waad arataan derbi waad arataane derbigaas sida hadda iskaga taagan ayaa waxay sameeyeen qaarkood cabdullahi bin zubeer bay u unasbinayaan kacbada markii la dhisaayey ayaa derbigii sidaa u toosan yahay dhulka looma gelinin markii saa loo geliyey yaa gerbigii geeskiisan salka ah oo dhinacan banaanka ah dhinacana waxaa laga saaray xoogo gir eh, girgir ah ayaa saa loogu dhisay oo sibq sibiq ah oo qofka ku istaaga u kasoo dhacaya u kasoo dhici u ka simraxan ayaa loo sameeyey oo kacbada lagu ilaalinayo kacbada lagu dhaaraya oo daadka iyo biyaha iyo markay imaadaan inuuna kacbada ku dhicin daraadeed baa loogu sameeyey halkaasa marka waxa la dhaha shaadirwan baa la yihahda kacbado dhan buu saa u wareegsan yahay waxaan ka ahayn albaabka meesha ku toosan ee salka ah iyo xijriga xijriga xijri ismaaciilka la yihahdo inta kalu saa ugu wareegsan yahay ogo marka girgira weeyaan oo haddana saa u yar jiifa saahaan ayar ah qofka ku istaaga waa simiraxonaya waa kasoo dhacaya marka meesha ayada shaadirwaanka ah kacbadii bay kamid tahay kacbadii kamid tahay halkaa marka in laga taxadaro oo marka aad soconayso daafayso adoo shaadirwaanka ku dhex jira inaadan dawaafka aala sii wadin ee isku daydo inaad shaadirwaankan kasoo istaagto den adoo banaanka kacbada ka joogo aad dawaafkaada wadato taana rabaa oo markaad xajaruasadka aad dhunkanayso kuji jeedo eed saa u foorarsanayso shaadirwaankii hoostaada ahaad korka hawadaadii hawadiisiibaa taaganta adiga hawadiisana de waxay raacsan tahay qaraarka sidiisaba hawada u israacsan yihiin marka hawadiisaad ku jirtaa gudihii kacbada adoo kujira lamid tahay markaad xajirada ku foorarsanayso marka hadda intaa markaad dhaqaaqayso adoo foorran ha dhaqaaqini intaad istaagto lagu hadagala loola baxdo bidix ahaanna isku yar qabato soo bilow deena dawaafkii saa u soco haddii kale ood halkaa kasii socoto qeyb kamida ah jirkaadii baad kacbadii gelisay dawaaf adoo ku jira dawaafka marka waa kaa buraya intanuu soo wadaa musanifka raximah llahu tacaala wuxuu leeyay wahunaa masalatun baa jirta daqiiqa qarsoon wahiya ana bijidaari lbeyti kacbada jidaarkeeda dhulka solka hoose ah shaadirwaanan baa ahaaday girgir kasufati sida sufadoo kalea ah. sufa sideeda waxaa la dhahaa guriga loo qastaaye la dhisay wixii ka baxsan wixii ka baxsan oo agagaarkiisa ayaa sufa la yihahdaa ardaa ahaan ardaagaas wey marka kasufati oo kale weeyaan xagga banaanka ka baxsan weeyaan wazalaaqatu wey wazilaaqa waana simbirraxo oo qofka ku istaaga waa kasoo simbirraxonaya wa huwa juzun waa qeyb min albeyti kacbada kamid a ah. wahuwa min albeyti juzun waa juz iyo qeyb min albeyti kacbadu kamid yahay kacbadana maxaa la isku ogaa marka la dawaafayo in khaarij laga ahaado banaanka laga ahaado ayib facinda taqbiili xajari bu kuleh xajarulaswadka marka la dhunkanayo ku balaaygo yakuunu ra-su madaxu wuxuu noqonayaa fii hawaa'i shaadirwaani shaadirwaankaas isagaa kacbadii baad ku foorartaa xajarulaswadka waad ku foorartaa shaadirwaankii asagaa hawadiisii ka koreysay ayaa adig gashay waad gashay waad gashay banaanka markaad maraysa banankaad ka taagan tahay haddaad kacbada ku foorarsato kacbada gaar tiraahdo dee gergirkan ka sokeeyaaba korkiisa aad maraysaa marka fii hawaa'i shaadirwaani shaadurwaankaas iyo hawadiisa iyo girgirgaasaad ka koraysaa fa yajibu waxaa waajib ku ah caleyhi cala daa'ifi qofkii dhawaafayey an yuhbita inuu sugo horto qadamahi gomadiisa lugihiisa inuu sugo oo uuna dhaqdhaqaaqin ilaa faraagihi ilaa uu ka bogaayo min ataqbiiri dhunkashada meeshiisa inu ka dhaqaaqin inta uu dhunkashada ku jira hadee lugihiisa dhaqaaqaan lugaha dhaqaaqay qeyb dawaafka kamid ah yuu ka tegey ila dawaaq lugahaas waxay ku toosan yihiin shaadurwankii bay ku jiraan hawadiisii qeyb marka dawaabka kamid ahaa kacbada la imaanin nacam an yahbita waa inuu sugo qadameyhi labadiisa gomadood ilaa faraaqihi intuu ka bogaayo min ataqbiiri halkaa waa in lugaha ku hayo soo ku hayn laababa adagba dadka meesha ku jiro qaarba intii la qaadaba gebigoodaba la qaado ayuu dadka korkiisa ku soconaya dadka korkiisa asagoo socda arkaysa lugaha birbir ka siinayo hadaarkii marka wayajibu an yuhbita qadamehi ilaa faraaqihi ilaa uu ka bogo min ataqbiiri waa inuu halka ka taagnaado wayactadiyadena markuu istaagayaa la rabaa inuu si saaniya u istaago yactidilo ekaado qaaiman xaaluu taagan yahay si fiican inuu istaago dayib markuu si fiican u istaago oo u hubsado banaanki inuu taagan yahay uma bacda dalika ixtiyaad iyo taxadir buu la imaan yamuru markaasuu soconaya yamuru waa soconaya fain intaqalat haddii ay dhaqaaqdo qadamaahu labadiisa gomoodood hadday ka dhaqaaqaan ilaa jihati albaab albaabkii xaggiisa hadday u dhaqaaqaan wahuwa asaga oo mutaaminun baa io qoray tabaa meesha ku jirta idinkan ah? mutadaaminun mutadaaminun asagoo maayil oo leexsan fi taqbiili dhunkashada asagoo ku leexsan oo saa u foorara hadduu xagga albaabka u yar dhaqaaqo walow qadra usbicin far in la dhigaba allah ka dhigay hal far ah in la dhigaba allah ka dhigay haduu saa u yar simiraxoodo wamadaa uu sidaa ku tagadeena kamaa sida uu ya kusii socdo lam tasixa ma asixasa tilka dhawfa dawaafka ma asaxayo maxaa yeelay intaa farta dhan kacbadii baad gudaha u gashay qeyb dawaafki kamid ah marka waxay gudaha gashay kacbadii waa kaa buray marka dawaafki ayuu kuleyahy marka waa inaad si fican u istaagto inaad dib u yar noqoto weliba isku day falixtiyaadu buu kuleyahy taxadarku waxaa weeye saynan wax kugu dhaafin ida ctadara markuu qofku istaago oo kacbada xajarulaswadka u dhunkanayo uu kasoo fadhiisto kasoo istaago min ataqbiili dhunkashada markuu ka istaago waxaa ixtiyaad aho taxadar ah inuu sameeyo an yarjica inuu laabto ilaa jihati yasaarihi dhankii uu ka imaaday ee mxuu ahaa bidixda ahaa ee ruknigii kale yamaniga dhantiisa uu kaa jiray bidixda ahaa inuu u yar laabto dib ugu laabto wa hiya jihatu ruknilyamani wey yasaarku ruknigii yamaniga xaggiisa inuu u yar laabto wey saasaa fiican qadiran qadar buu noqon yataxaqaqu uu xaqiiqsanaya bihi isaguba amba bihi qadarkaba anahu qofkan kamaa kaana siduu ahaa inuu kusoo laabtay qabla taqbiil intuuna xajar asadka dhunkanin xajaradka intuuna dhunkanin siduu ahaa ee kacbada uu banaanka oga joogay ee isku raacsanaayeen dawaafkiisii inuu kusoo laabtay qadar uu xaqiijinayo yuu intuu bidx dib u yar laabto ayuu dee meesha uu taagnaayay xajarasa ka dhunkanaya buu soo maray asagoo si quman u garab socda oo shadawaan ka baxsan shaadirwaanka asagoo ka baxsan hadduu laakiin meesha ayada xajarasa ku jiray uu la yar tuura oo hore ka socdo walla wax yarba allaha kadhigt ka dhige dawaafkiisa waa ka buray buu kuleeyay wa waajibaatu dawaafi dawaafka waajibaadkiisu waajibaatu dawaafi satru cawrati dawaafka waajibaadkiisa buu gelayaa cawrada in la asturaa kamid a ah, khuduu ziinatakum cinda kuli masjid baaba kusoo degtay ayuu qaqaawan bay dawaafi jiray waa la xarimay arrintaas dawaafkuna waa salaad buu nabigu alayh salaam yihi hayr anakum tatakalamuun waa hadli kartaan cawrada waa in la asturo mar walbana famataa dahara mar allaala markuu muuqdo ama hadduu muuqdo shayan wax minhaa cawradii kamid a hadday muuqato walow shacratan hal tin ba allaha ka dhigee min shacri ra'silmarati haweeneyda timaheeda madaxeeda ku yaala hal tinna allaha ka dhige hadday muuqato lan tasixa ma asaxaya dawaafkii wahaarat lxadai baa shardi ya waajib ah waajibaadkii bu ka hadlaya xadath inuu qofka daahir yahay xadadkii asqarka iyo akbarki labadiiba waa inuu daahir yahay wnajasi najaas waa inuu daahir ka yahay fi jirkiisa wa maryihiisa wa mawdici dawaaf dawaafka dawaafka mawdiciisa meesha u dawaafayo waa inay daahir tahay wa an yaduufa inuu dawaafo ayaa waajiba daakhila masjidi ee fi daakhili masjid اlxaraami masjid اlxaram waa inuu ku jiro qofkan kacbada dawaafayo masjid ulxaraamkan kacbada saa ugu wareegsan waa inuu gudihiisa ku jiro lakin hadduu masjid xaraam banaan ka jiro qofti maka iskaga dhex jiro maka dhexdooda iska ordayo noqonaya marka waa yatuufa inuu dawaafo fi dakhili masjid xaraam masjid lxaraam gudihiisa kacbada dhexda ugu jirta marka masjidkaa haddaad ku dhex jirto ama kor ka dawaaf ama dhexda ka dawaaf ama saxanka hoose kacbada agteeda ka dawaaf waa inaad masjidka ku dhex jirtaa wa an yastakmila waa inuu kaamilsado waajibaadkii wey sabca dawaafa dawafaatin toddoba dawaaf waa inuu dhamaystiro hal hadduu ka tago dawaafka ma jiro wa an yabtadiya waa inuu bilaabo dawaafahu dawaafkiisii min alxajar اlaswadi buu ka bilaabay kama taqadama sidii noo soo hormartay dawaafku sidiisaba xajarswad buu ka bilaaban asaguna ku dhamaan wayamura calayhi waa inuu mariyo xajarulaswadka markuu dawaafayo bikuli badanihi yani inta kale kacbada bidix baad iska marin lakin xajarulaswadka marka aad ku quman tahay waa in adoo dhan wada qaabishaa oo saa dee isku babacdaa saa isku babacdaa kadib deena bidixda aad ka socotaa kacbadoo midig ka martaa iyadana bidix bay kaa mari marka wayamuru an yamura calayhi xajaruasadka waa inu wada mariya bikuli badanihi uu ku toosiyo falow badaa hadduu bilaabo dawaafkii min gayrihi gayri lxajari اaswadi xajaru aswadkii rugnigu ku jiray meelaanayn hadduu ka bilaabo lam yactada ma tirsanayo bidalika dawaafkaa ma tirsanayo ilaa an yasila ilaa uu ka soo gaaro ilayhi xajaruasadkii uu kasoo gaaro faminhu xajaruasadkaas uu soo gaaray buu ibtidaau dawaafi dawaafkiisa ka bilowday mathalan wuxuu ka bilaabay xaggaa iyo xijrigii buu ka bilaabay wuu soo socday markaad xajaruasadka imaato ood kow dhihi laheed kow maaha lagu leeh kow ma ahee hadda bilow kow kugu dhamaaday ma jirte fa minhu xajaruasad buu ibtidaau dawaafi ka bilaabaya marka hore ilan muna bilaaban isage wa an yajcala albayta wa an yajcala wayajibu waxaa waajiba an yajcala inuu albeyta kacbada an yasaari bidixda kacbada waa inuu bidix ka maro oo ay ka marto mid bu marayaa bida bay ka maraysaa wa yamura ilaa jihati albaab albaabka xaggiisana waa inuu maro albaabka dee xajaruasadku kuxigaabe wa an yaduufa waa inuu dawaafo khaarij alxijri xijrigii aan soo sheegnay qowladahay saa u qalloocsanaa ee laba fatxa lahaa ee laga baxo laba rugnina meesha ugu qarsoon iyadoo la yihaahdo xijrigaa iskowdhe labadiisa rugni ee yamaaniyeenka fatxadiisa iyo iridkiisa laga galaayo waxaaso dhan ba waa iskaga cararaysaa kor baad ka mari wa an yaduufa waa inuu dawaafo khaarij alxijri xijrigaa xijri ismaaciil bay dhahaane ismaaciil kuma xabaalle alayhi salaatu wasalaam nabi nabiyaasha kamid oo meesha ku xabaalana ma jiru le shekh islam ibnu taymi wa an yaduufa khaarij alxijri xijrigaasi banaankiisa kore waa inuu dawaafo walaa yadkulu ma gelaayo mana jirinta xilligii nabi ismaaciil alay slam xijri ma jirin xijrigan wuxuu bilowday markay quraysh ay kacbada dhisaysay bay kasoo gaabisay markaasuu xijrigan imaaday qowladan walaa yadkulu ma galaayo min ixdaa fatxatayhi xijriga ama qawladaasi labadeeda fatxo fatxada waxaa loo wadaa laba albaab oo yar yar oo laga galay leedahay oo laga galo marka labadeeda irida laga gelaayo midna ka geli mahayo waykruju min alra walaa yadkulu min ixda fitxatayn ka geli mahayo wayakruju ka bixi mahayo min alra midda kale hadduu sidaa yar dawaafkii waa ka kaw ka kac noqonaya hadduu laakiin isagoo dawaaf ku jirin uu iska galo iskaga sunaysto oo ku duceysto waa fiican tahay waxba dhibaataa malaha caaisha radia allahu canha baa waxay tiri nabi allow kacbada inaan gudaheeda galaan rabaa markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi sallii fi lxijri fa inuu min albeyt kacbaday kamid tahay xijrigaas meeshi kacbadii bay kamid tahaye halkaa kutuku yiri wa an yakuuna waa inuu ahaado kulluhu ideelkiis khaarijan mid ka baxsan can kulil beyti beytka iyo kacbada dhammaantii waa inuu ka baxsan yahay oo banaanka ka maraayo qeyb kamida ah ama shaadirwankii ama xijrigii ama iridyaheedii waxaaso dhan waa inu isku dhawaanin walidalika labada rugni ee shaamiyeenka hadduu dhawaan taabanayo waxay ku khasab ku noqonayso inuu gudaha u galo kacbadii marka ma taabanayo waxaa la taabtaa labada rugne yamaniyeenka calaa asaasi ibraahim alayh salaatu wasalaam ku qotama labadaasu taabanaya hadduu heli eh, karana waa dhunka midka xajar asadkaa wayakruju min aukra wayakunu kuluhu khaarija mid ka baxsan can kuli beyt buu noqon faidaa daafa hadduu dawaafo laa yajcalu yeeli maayo yadow gacantiisa markuu dawaafayo fi hawaa'i shaadirwaani girgirkii shaadirwaankaha ee derbiga hoostiisa lagu girgiray biyaha lagaga ilaalinayay sibsibka ahaa hawadiisaas xataa ma gelayo isaga inuu maarata dhexgal iska dhaaf shadawaanka asaga hawadiis gacanta saa intuu dhaho ma gelinayo maxaa yeele kacbadii bu marka qayb kamida ah jirkiisa galay fa yakunu wuxuu noqonayaa maa kharaja bikulihi mid aan bixin buu noqon can kulil beyti hadduu saa yeelo oo u gacanta saa ugeliyo shardigii aan ii waa inuu khaarij albeyt kulli uu noqdo tiyaa meesha ka baxday yakunu wuxuu noqon maa kharaja midaan bixin bikulihi ideelkiis muuna bixin can kulilbeyti kamuuna bixin bal ee juzun minhuma fi dakhil beyt noqday qeyb kamid a ah, isaga oo gacantiisiia kacbada ku jirta taa lama ogolo wamaa siwaa dalika inta aan soo sheegnay waajibaatu dawaafka waxay ka soo haray sunanu waa sunooyin ka ramligii aan soo maraa kamid a ah rucleyntii waducaa in la duceysto rabbana aatinaa ducooyinka qiima badna wagayrihimaa labada waxaan ahayn oo mima taqadama waxaan soo maraya sunankii bay kamid yihiin uma idaa faraqa markuu uu bogo min adawaafi dawaafka markuu bogo oo toddobadii shawd toddoba shawd weeyaan oo xajaruasad bay ka bilaaban xajaruasad bayna ku dhamaani markuu dhammeeyo sallaa wuxuu tukanaya ragcatay dawaaf labadii ragcadood ee ragcatay dawaafkaha ayuu tukan xagee khalfa lmaqaami khalfa maqaami afdal maqaam ibraahim maqaamu ibraahim alayh salaatu wasalaam dhagaxuu ku istaagay markuu kacbada dhisaayey oo weli raadkiisa ka muuqdo aayad weyaan iyo mucjizo cadiimehe halkaasu gadaashiisa ku istaaga istaagayaa kacbadiibu wuxuu xajarasad maqaamu ibraahimbu wuxuu yeeli isaga iyo kacbada dhexdooda dhexdoodu yeelaya waa isku toosinaya aayadda qur-aankeed buu ku camal falaya watakiduu ibraahima musallaa ayaddaas ku camal waa haddii ay suura gasho weeyaan marka maqaam ibraahimka waa fiican yahay sideedaba kacbada marki laga hadlaayo magacyo fara badan baa jira oo ku xeeran ko maqaam ibrahim waa jira hadda waxaan soo sheegnay xajaru asad baan soo sheegnay waa laba waxaan soo sheegnay shaadirwan baan sheegnay xijri baan sheegnay waxaan sheegnay ruknulyamani laba rugni oo shaamiyeyn la yidhaahdo waxa la yidhahdo xatiim meel la yihahdo multazim miisaabkii iyo majaroorkii intaasba waa areadaas kacbada ya intaas oo magac leh meesha waxa wey katrat asma tadulu ala katrati sharaf wey sharafteeda qiimaheeda fiiri abadabad baa sisiba abadabad baa loola baxaya marka intaasoo magacba iyadaa iskale kacbadaasi meelo kamid a calaamad ku calaamata korka horena kacbada la dhaha ayib qalba maqaami afdal ah, baa fadli badan aduu heli kara wey haddii suuroobi karin laakiin inuu yidhah halkaas ilaa w ilaa ku tukanaya oo dadkii oo zaxmada malaayiin oo meesha marayso uu iska dhex istaago dadka qaar waa samaynayaan wax kasta waa ku qaadatay asagoo ku tukan baad arki oo dee la tuuri marmarka qaarkood saa loo tuurayo soo kici deen ayb wayuziilu wayuziilu hay-at alindibaaci markaa wuxuu markuu dawaafki bogo yuziilu wuxuu zuulinayaa hay-at alindibaaci hay-adii jimatuuladka fiihimaa ayuu zuulinayaa yuziilu fiihimaa yani fi rakcatayni labada ragcadood ee ragcateeye dawaafka markuu tukanayo indibaaci wuu ka bixinaya wuu ka bixin leanno salaad lama ogolo indibaac in lagu tukado lama rabo in garbaha o dhan la wada qaryaa la rabaa marka qaabkii uu marada hoos ka mariyay ee jinta ay banaaneed jinta ay banaaneed markuu salaada labada ragcadood tukanayo waa ka qaadaya caadi buu tukanaya marada intuu isa saaro wayuziilu wuxuu zuulinaya hayat idibaaci hay-ada idibaaceeda kilkisha marada intuu soo geliyey uu jinta baneeyey waa zuulinaya fiihima fi ragcatayni labada ragcadood markuu tukanayo wayaqra' wuxuu akrinaya fi luulaa ragcadda hore labada ragcadood ee sunatu dawaafka la yihaahdo bacda alfaatixati markuu faatixada akriya kadib wuxuu akrini qul yaa ayuha alkaafiruuna buu akrin ah, suurat tawxiid baa la dhahay wafi thaaniyata ragcadda labaadna faatixada kadib qul huwa allahu axad waa suurata iyo tawxiid labadaba uma yadcuu wuu ducaysanaya khalfa almaqaam maqaam ibraahim gadaashiisa ayuu ku ducaysan isagoo xagga kacbada usii jeedo uma yarjicu waa noqonayaa kacbadii uu soo dhawaafee bogay markuu laba ragcadood tukado ayadibu dib ugu loqon fayastalimu wuxuu salaami alxajar alaswad xajarka xajaradka buu salaamaya haddii suuragal noqoto haddii suuragal noqoto way saxmada badan mar haddaad ka baxdaysa ugu noqoto waa adag tahay haddii lakuu suurayo nabiga waa sameeyey alayhi salaatu wasalaam markuu dawaafka bogay oo tukaday ayuu intuu xajaras ku laabto dhunkaday buu safay maruu haddana aaday fayastarimu lxajara alaswada ayuu salaami uma yakruju waa baxaya min baabi safa albaab la yihahdo baabu safa oo xagga safa markii loo socdo laga galo kaasuu ka baxaya in araada hadduu doono an yasca inuu sacyigii la imaado wakaan soo sheegnay sacyiga dib baad iskaga dhigan kartaa haddaad qaarin tahay ama ifraad aad tahay xaj cumro isku darta ama xaj keliya aad tahay dib baad udhigi kartaa oo ifaadaha dambe ayaad ka dambaysiin kartaa haddaa rabtana waa soo hormarsan kartaa marka wuxuu leeyahay uma yakruj min baabi safa ida in araada hadduu doona yasca inuu sacyo alaana hadda oo dawafulquduumkan hadda uu waday ee u dawaafay inuu raaciyo hadduu rabo baabu safa buu ka geli walahu waxaase u banaan taakhiiruhu taakhiiru sacyi inuu sacyigii bayna safa walmarwataha uu dib dhigo bacda dawaafi lifaada imaan doona maalinta tobnaad ka bilaabato halkaa imaan doono ayuu dib iskaga dhigi karaa oo dib ugu dhigi karaa sacyiga fayabda wuxuu ku bilaaba fayabda marka sacyigiiba hadda lasoo hormariyo ku soco wuxuu leeya fayabda bisafa safuu ku bilaabi safa iyo marwa sacodka la ordaayo xagee laga bilaabay safa ibda bima badaa allahu bihi riwaayo kale nabda bima badaa allahu bihi meeshuu ilahay ka bilaabay ina asafa walmarwata buu ilahay yihi safa laga bilaabaya bisafa fayarqaa calayhaa buurti safa ayuu fuulaya alrajulu ninka oo haweenkii kuwi adagta laga yaaba ninka buurti buu fuuli hadda buurtii waa la xidhayba in yar yar gebi ah oo yar xoogo taaga ah, ama kas ma loo ogolya dadka inta kale waaba laga adke laga xidhay ayib fa yarqaa calayhaa korkeedu fuuli buurti arajulu ninka qadra qaamatin qaamati rajul qof qof dhexdhexaada inuu istaaga istaagiis in dhan ayuu buurta fuulayaa xataa yara beyta ilaa kacbadii uu ka arko saas iskusoo gedinaya markaasuu kacbadii dib usoo fiirinaya min baabi masjidi masaajidka albaabkeed albaabka masaajidka ayuu kasoo fiirin kacbadii saas usoo fiirinaya safa ayuu kasoo jeedsan kacbadii buu soo qaabili albaabka masaajidka isha kadisin xaggaasu kacbada ka fiirsanaya wax albaab hadda kala xeera ma jirto qumane oo derbiye waa jiraan laakiin waxaa weyaan waa isku furan tahay meelo badan baa isku furan marka min baabi masjidi kacbadii hadda awal safa iyo marwa waay iyo kacbada iyo masjid xaraam way kala ahaayeen laba meel oo kala duwan bay ahaayeen walidalika dawaafka waxaa loo shardin jiray inuu daahir yahay qofku xagga daahir ka yahay sacyiga laakin shardi ma ahaan jirin hadda laakiin masjidkii bay kusoo wada galeen masjidkii ayay soo wada galeen oo ku wada jiraan oo haweenaydii hadda xaaido hadday xaysho hadday xaysho markay dawaafka ay bogtay oo sacyiga u dhameyn yahay hadday xaysho waa inay baxdaa masaajidkii laana ma dhexgeli karte masaajidka ma dhexgeli kartee safa iyo marwana masaajidkiiba hadda kama noqday awal waa ka baxsanaa qad raqaamatin bufu bayt baab masjidi fayastaqbilu lqiblata qibladii buu qaabilayaa wayuhalil waa tawxiisanaya wayukabir waa kibaaranaya allahu akbar buu dheh laa ilaha illa lah wey tahliilkuna waa laa ilaha illa allah buu leeyahy wayukabir waa kibaaranoo allahu akbar buu dhihi fayaqulu wuxuu leey la ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiit biyadihi alkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir siiqooyin kale o ku imaadeen tawxiidkaas ku dhawaaqi waxaa ii allahu akbar allahu akbar calaa ma hadaana wuxuu nagu hanuuniyey alxamdu lilahi calaa maa awlaana nicmada uuna siiyey buu ku mahadsan yahay intaan aanay ii qoran tahay idinka idima qoran sooma laa ilaha ila allah wallahu akbar laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir ayadana waa jirtaa ducadana waa akrinaya anjaza wacdahu wanasara cabdahu waacaza jundahu hazama axzaaba waxdah ayadana ducadana waa jirtaa waxaaso dhan iyo adkaartaas dhan iyo tawxiidkaas o dhan baa la akrin uma yadcu waa ducaysanaya bima axaba wuxuu jeclaado ayuu ku ducaysan wax alla wuxuu jeclaado oo adduunya aakhiraha oo uu rabo ayuu ilahi subxaanahu watacaala ka baryi wuxuu ka magangalaya waa ka magangalaya huma yuciidu hada dikra markuu intuu eh, dikrigaa iyo tawxiidka akriyo o duceysto haddana mar labaad buu hadana kusoo celinaya tawxiidki haddana waa duceysa saddex jeer basaa ku wadi huma yuciidu hada dikra dikrigaasuu kusoo celin kullahu dhammaantiis ayuu kusoo celin tawxiidkaas waducaa ducadiina waa kusoo celin haaniya mar labaad wathaalida mar saddexaad saas u wadwaday alkaa weli mun dhaqaaqin huma yanzilu markuu intaa la imaado yuu yanzilu degi min asafa buurti safe u saaraa ayuu ka degi xagga yamaruu aadi fayamshi waa soconayaa calaa haynatihi calaa haynatihi hayna macnaha waxa weeyaan calaa rifqihi nacam rifqigiisa iyo dhimrintiisa iyo sakiinadiisa xasiloonidiisaas ayuu iskaga soconayaa ta'niga iyo tartiibta ayaa waxaa la yidhahdaa hayna ah la yidhahdaa nacam calaa haynatihi ayuu ku socon si degan xataa yabqa ilaa uu ka haro xataa yabqa ilaa uu baaqi ka noqdo baynahu isaga iyo wa baynilmeyli akhdari diilinta cagaarka ah iyo almucallaqi la suray birukni lmasjidi masaajidka tiirkiisa calaamada cagaarka ee la suray ilaa ay ka hadho calaa yasaarihi bidixdina ka qabanaysa ilaa ay oga jirsato qadra sitati adrucin lix diraac lix dhodhon lix dhodhon wax dhan ilaa uu ka gaaro intaa wuu socon ah, calaamadaasi akhdarka ah ee cagaarka ahe tiirka masaajidka tiirkiisa dhanka miigta la suray markaad usii socoto marwa halkaa ayada calaamada ayada markaa lix lix diraac kaaga haro intaasaa iska soconaysa halka markaad marayso fa xiinaidin meesha markuu gaaro yasca waa ordaya sacyan orod shadiidan daran buu ordi xataa yatawasada ilaa uu dhexda u galo bayna almiilayni alakbarayni labada miil ee cagaarka ah alladayna labadaasoo axaduhaa midkood fii rugni lmasjidi masaajidka tiirkiisa iyo rugnigiisa bidix kaa qabanaya walaakharu midka kalena mutasilun la xiriira bidaari lcabaas cabaas daartiisa la xiriira wax daaru la yihahdo hadda jira male waxaa weeyaan meeshii waa isku furan tahay waa isku fakatay waa togii ay haajara ah, radia allahu canha umu ismaaciil calayhi salaam meeshii togaha ay ordaysay intii togaha baa la ordi marka meeshuu toga ka bilaaban jirana calaama loo yeelay akhdara oo agg agga tirasha laba tiir ba agga laga mariya korka korana eh, waxaa lou sameeyey eh, dhalooyin ama bahalahan mxuu ahaa eh, muraayada laydka ah laydka ah oo cagaara ah ayaa lagu sameeyey halkaa markaad maraysa aad ordaysaa meeshii kale ee Eh, mxuu aha eh, toga isagaa ku dhamaanayeyna calaamo kale ayaa haddana marka labada calaamo inta udhexaysa waxay ka dhigantay waa togiyo orod ayay ka dhigantay saas wey macnaha mutasilun bidaar alcabaas buu kuleeyahy faxiinaydin meesha ayada ah markuu gaadho daaralcabaas iyo masjidka rugnigiisaasi liilanka eh, udhexeeya akhbarka markuu marayo yatruku sacya oradkii buu dayn ashadiidi ee daraa ashadiida ee daraa wayamshi waa soconaya alaa haynatihi calaa haynatihi tartiibtiisu iska soconaya tartiib buu iska socon xataa yaatiya almarwata ilaa uu marw ka tago safu ka tagay soo maaha mar wuu usocdaa ilaa marw ka tago caayar bu iskaga soconaya naam fayascadu meeshan mxuu ahaa albaabkan aha togan asaga ahen leenahay laba calaamo oo midna laga ordaayo midna lagu dhameynayo u leeyahay toga asagaa wuxuu soo dhow yahay agga safa xagga safu soo xigaa safu u dhow yahay naam fayascadu marka marwo ilaa u ka tago caadis kala soconaya hadduu orodka ka baxay waa soconaya ilaa uu marwo ka tago fayascadu calayha marwa korkeeda ayuu fuulayaa iyadana sidii buurtii safa u fuula oo kale ayuu iyadana ufuuli marwada ka gaaban safada buurteeda weli aad bay u dheer tahay amankan waxbaa ka dambeeya wayaati bidikri wuxuu la imaanaya dikrigii aladi qiila la yihi cala safa safa korkeeda laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah iyo dikrigii buu la imaan waducaai ducadiina waa la imaanayaa uu markuu safa taagna uu ku ducaysanayay fahaadihi markaas uu marwo tegey maratu mar baa loo xisaabaya hal toddobadii sacyi sacyiga been safar mar waa toddoba jeer wey laakiin dawaafka iyo sacyiga waxay ku kala duwan yihiin sacyigu asagu sii socodkiisana kow baad dhihi soo noqodkana labaad dhihi markaad safa usii safa ka tagto marwo tagto kow baad dhihi markaad marwo kasoo noqoto ood imaatana labaad dhihi markaad safa ka tagto ood marwo tagtona saddex baad dhihi safaad ka bilaabi marwana way ku dhamaan laakiin dawaafka maxaan kusoo maray xajarul asad baad ka bilaabi saa usoo socota isaga markaad imaataa kow lagu dhihi ka bilaaban kuna dhamaan saas wey macnaha fa haadihi midaani maratun mar way uma kadib yanzilu waa soo degaaya mar wuu kasoo degi ilamurn buurba wasaraay fa waa soconaya fii mawdici mashihi meeshii la soconaya caadi la soconaya waa socon wa waa ordaya fii mawdici sacyihi meeshii la ordaayey oo meesha iyadaheed labada calaamo laheed markuu mara u gaaro yuu ordaya waa qofkii dee ordi kara qofka waayeelka haweenka ayaga kuma jiraanba haweenka oradka kuma jiraan qofka xanuunsan ama cajizan ama waayeela ayaguna waxba maarata ma ridaayaan nacam walidalika cabdullahi bn cumar radia allahu canhu oo sacyiga iska socda intuu nin arkay wuxuu yihi maxaa u socota dadka ordaayaani markaasuu wuxuu yihi in sacaytu faqad sacahu rasuul wain waan arkay nabig oo ordaaya haddaan sacyiyo haddii aan iska socdona nabigoo socda waan arkay oon ordaynin wa ana kabiir buu yihi ana nin odayaan hadda ahay saasuu yihi wayasca fii mawdici sacyihi ila safaai xagga safa ayuu naadaya fa haadihi markuu safa tagana marataani laba weeyaan labay u noqon fa yuciidu dikra dikrigii buu soo celini wa ducaa ducadiina waa soo celini isagoo safa saaran uma yadhabu ila lmarwati marwo haddana soo aadi fa haadihi markuu marwo imaadana halaaatu saddex u dheh yafcalu waa samayn dalika saa maku socon xataa yukmila sabcan ilaa toddobadii uu ka dhamaystirto marka toddoba u dhamaystiraya nacam yaktumu bilmarwati marwuu ku khatimayaa marwuu ku khatimi safay ka bilaaban marwana way ku dhamaan nacam wawaajibaatu sacyi arbacatun miyaa joojinaa ya ya inaan dhamayno ma ficna maya ya ilahu naga dhamay bitaanta sumada kitaab kitaab weyn bu noqda manhaaj buu noqday lasoo jira bal dib ha loo akriyo oo dib ha loo daalacdo oo wax badan ha la isku daydayo kitaab culus wey kitabka aad u qiimo badan cilmi er badan cilmi aad u fara badan baa ku jira meeshan marka aada er ha looga faa'ideysta insha allah halkaa mar un si fiican isku waday inaad ka meelkeelin karto billahi towfiq wsala allah waslama calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi ajmaciin